الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحديث السادس حديث لهاد مروي mayl wuriye an abi cabdالlahi abi cabdالlahi may bal kuriye yani an نعman بn bashirin رadi الlahu taعala canهuma qala cabdالlahi ni kagool نعman qala نعman may kagoolay samictu dheegi rasuul الlahi adheegi sala الlahu alayhi wasalam yaqul rasuulka al kagool adheegi ina alxalaala xalaala bayinun ti adwa wa wain alxaraama xaaraamtana bayinunti adwa wa baynahuma bayna alxalaali walxaraami xalaali xaaraamta dhati umay haadena mushtabihaatun umuurun aramyaaliy haadeen umuurtaas oo mushtabihaatun isisibahaayaan laa yaclamun ogaado kornahuna umuurtaas katiirun dad badan ogaadaan katiirkaas oo min annaasi dadka kumide faman gofal gofki ittadaa huwa manka dhoorsado ashubahaati waxyaalaga shubahaadka ka dhoorsado fakad haqiigi dhabahan istabraa huwa mankaasay berweelay lidini dini man mankaas din shay berweelay wacirlihi wali cirli cirli man manka nasab shay iya berweeli waman wagac lanki dhiyo fi shubahaati shubahaadka dheh dhiyoon wagachu amankaasay dhiyay fi lxaraami xaram fi shay ka dhihi ka raaci yarsankiiba lamide yarciida yarcaadaajaayo hawlalximaa shirada gaarisha kadaajawba lamide yooshiku may dhawa an yartaca raaci raacagaas ini daajiyo fihi fi lximaa shirada dhatiya kadaajiya dhawaay alaahoyaay waina likuli malikin boqor kasta may liya ximan sharad yeley alaa hooyaay waina xima allahi ilahay sharadesna maxaarimuhu maxaarimllahi alla maxaarimkis waay alaa hooyaay waina fi ljasadi jasadka fiisayahaadi mudgatan cadyaro hilib eh idaa salaxad idaa salaxad hiya mudgad yeede hadii suubato salaxa ljasadu jasadkina suubada kul kul ljasadi jasadka kuli shay suubada wa idaa fasadat hiya mudgad yeede hadii fasaadon fasada ljasadu jasadki fasada kul kul jasad alahu yahay wahiya mudgadiyeeda alqalbu galboa sawaamay wuriy xadiidka albukaariyo imaam lbukaariy wuri qaala abi cabdillaahi can abi cabdillahi abi cabdillahi ruwiya mayl wuriy an abi cabdillahi mayl kuriyey an nucmaan ibni bashir makashin nucmaan binu bashir leeraaw yani waa kay may balkuriyey nucmaan binu bashir nucmaanka nog yani bashirna awshay saxaabi sunu saxaabi radiallahu canhuma lamaday alkraadanaeda nucmaan may la dhalay o lanka hadda saxaabigin jaliilka nucmaan marki hijirada yani waa kay masalan ba iyo nayo afar oo kal rood yani waa kay calaa rasi arbacata cashar shahran min alhijra hijirada marki lakuroogi tomon iyonayo afar bilood oo kal hijirada kudhimantiya la dhali aadis marki dhali rasuulka un baarti sala allahu alayhi wasalam rasuulkana may dalbaday timira dalo timirhadan sheneri timirtiya yani dhinaankan kadhohan dhow markaasa yani timirtiya rasuulka calanji famalagaha calanji uma wadaca diji ha tamradi fi famihiya deji nucmaan afsheedigi fa huwa awalu mawludin onog la dhalawkin horeey oo wulida lilansaari ansaarnan dhaliyo bacda guduumi nabiy nabo marki gali bacdishe oo rasuulka marki hijirada oonayo madiinaseedi tomon iyoonayo afar bilood lakaroogo halsin i lama bilood oo kalakaroogo waktigaasa dhaladi a min sikaari saxaaba kumid ee saabtiya er yaryaha yani dhimadi marki demba yani waa rasuulka sala allahu alayh wasalam geeriyoodi cumrisha marki rasuulka dhimadaay siyeskin iyo jari wa iyonayo todoba bilood oo kale nog yaraha xadiidkana soo yariyahan baridi marki dembena yani markiusa tabargalya xadiidkan hada yani weriyahay qof unug yaro sagiirka xadiid unbaarido kor laakin amantusu gudbiya may lafaday bacd albuluq ahi yani may haayo min akbab innaas dadka lankanka aftahansan yahay khudbadiis may kumid aha oo nayo nucmaan khudbadiis ina lishaydaani masaa'ida wafukura waahay saas oo kale eraay shaydaanka may layaa shirgoolyaali iyo faamniyaaliya ley ina waina min masaa'idihi may kumid ah wafukurihi albadaru googow binicam ilahi ilahay nicmadiisa kagoog walfakru faanow biacdaa ilah ilahay walikasiila kafaano walkibru calaa cibaad ilahi ilahay adoomisha lisku kibri watibaacu lhawa hawila raho fi gayri daati illahi ilahay daatidiis keyrse huda lira intaaso ya makaayabasheeya shaydaanka shaydaanka makaidisi shirgoolyaashay kumid a saasa jari axaadiis fara badan ya weriyi jari boqol oo kale wal sheege boqol xadiis oo kale weri tumi afar xadis yani boqol iyo tumi afar xadis oo kale weriyaal kolkan saxaabigan gaala saxaabig may kagolay radialahu canhu ha yani samictu dheegi rasuul allahi gawla rasuulilahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul she gool she dheegiy golo rasuulka haalka gola iyo dheegi ina alxalaala halaala bayinun cad zaahirun cad wa mutalixun cad binaanka yaalo laa yafaxilu halaalnimadiisan dharsanaynugu oo yani wahuwa xalaal may lere cinda shaaficiy wa malik imam sha imaamuna shaafici imaamu malik may erehna xalaal maybua maa lam yarid daliil bitaxriimihi wal al wali oo haarangnimadiis daliil haning oron oo daliil xadiis ms daliil aayad walaan haaramulon erna sa xalaale eh. bian warada daliil bixilihi waaba daliila kooyay xalaalnimadiis ba kooy ini xalaalayi daliil ba langhaay ay daliil xadiis daliil langhaay mis qiyaas jeliye eh. mis ma daliil maha ororne laa bixilihin daliil maha oror ini xalaalayi daliil man ini xarameyna daliil man may kan usuge yani yelere xalaal ahay ka shurbi dahwati dahwada dhamawsha oo kale wadukani oo kale saas oo kale masalan ani an abi hur ahay abi abi xanifa suna mereyo xalaal may leerey maa warada dalilun bixilihi walal waliba oo nayaw ini halaaliin daliilha orori kaasa halaal leere markaasu hadii saas dheero akasu mima qablahu likuruuji lmaskuuti canhu abehe tilku amusi markaaso daliil malanhayo kan usuge haaramu aley imaamu abu xanifa kana ku aamusi lakin asaxiixu fi madhabihi muwaafaqatu ma galahu shaaficiy wamalik wahuwa alxilu la usoo dhon hata kan daliil ha orori i kan ku aamusi lamadi bahalaale yani saas wa kolka yani halaalo binaankayan wa wain alxaraama xaaramna bayinonti cadwaay xaaramna yeena binaanka yaale yani cadwa binaanka yaale yeena cadaliley masalan haye laakin dati o may ka jara xaaramna yeena cadda yani may bua ma munica walila reebay min tacaadihi daadishadiis la reebi yani daadishadiisba ma manaca wali manciyay min tacaadihi tacaadima maagasoy daadishadiis manci daliilun daliil mani kaasa lare calaa madhabi shaafici wamalika dig darensanoog wala al wali ini la gaadadoob daliilba manciyay ay la gaadanay walayo ay la sameynay dadari daliil kaasa xaram lere fahuwa ma nasa allahu ilaahay wali caddaay ama rasuuluhu caddaay sala allahu alayhi wasalam oo ajmaca almuslimuuna ka ijmaacen calaa taxriimi kaasa xaaramneere binaanka yaaliyeen abu xaniifa suna maylea waliba daliil han ororne xalaalnimadiis daliil han ororno kaasa xaarame usuna saasa ley mana ahe marki dambena madhab shaafici malig la waafaga usuna saasle saxiige wal al waliba oonayo yani shareecadaba daliil han ororay ay la qaadanay lere la reebi kaasa xaaram lerewa kolkan lamadii wal ogaadi yani uma ina manca shaarici minhu ina mafsadat fihi zaahira wala shareecada reebtay ay laweelnay daderaas ini fasaad zaahira kasugunto lataram kalmusakaraati waxyaali dasugraamiayan oo kal o khafiyatun ama fasaada walada kureebi xaaramte eh fasaadiyo binaanka yaalasada dad waa musakaraadka walada sugraamiya oo kal mise macnaha fasaada ka jartay laakin karsanta zinadii oo kale ima yani wala la reebay shareecada reebtay xaaramte ini oo nayow dhibshe binaanka yaalan sunki oo kal mise dhibsho ini garsoonaado kalaxmin oo oh, kalaxmi maalaa yukar walang aman hilibsho oo kale wala lang reebi kolley hadi walbinaayaalmae laakin garsanta wada dhiba wa garsanyin oo kale majuuskii goori oo kale yani wa kay saaso kaasaasan shalgiibsamaayan aliley mana hahay yani waima likalalin fi taxsiilihi shaygan xaaraamuliley wala lang xarimi may buaha hasalsadow sheeye halalka jar masalan boolo walilkakaada oo kale suugnimo walilkakaada oo kale cagad faasida walilkakaada oo kale waxyaalahaas oo kale yani wa kay saas mucaadaat walisasiya oo kale wawa an yatalaalaa bigayri siikatin sharciya wa wawa muxaramatun yan fi lxaqiiri aha kolkun yani misma e wala langxarimi muxqaraad oo kale yani wa kay saas oo kale wala langxarimahay dada dhibaayan saas wain alxaraama xaramtiniana bayinantiacduay wa baynahuma bayna alxalaali waalxaraami xalaali iyo nayow xaaramta dhatiyo may haadayreed xalaali adayti i xaramti adayti dhatiyo umuurun aramiyaalay ahaadeen umuurtaas oo mushtabihaatun yani dad shibahaas mushtabihaatun shibaha galay oo an cadday ay ayr waalihaati lxili walxurmati xalaalnimadi anang adday xaarannimadi anang adayna dataga jiran wa baynahuma bayna alxalaali walxaraami xalaali adayti xaramti adayti dhatiyo may ahaadena umuurun ahaadeen umuurtaas oo mushtabihaatun oona inisna nag isi shibahayan mana yani walmuraadu mayba anaha ana alumuura tushbihu shibahaas shibaha maas garsimaas calaa bacli naasiyo dadka baclisho korsho ku garsimaas duna baclin bacli gudunge walida qaala laa yaclamuna tansli laa yaclamu ng ogaadaan huna umuurtaso yani ng ogaadaan ey laa yacrifun kasaan xukmahuna min atacliili wataxriim xalaalimiyayin ini xaarameyin hogunshon kasaan kasiirun dad badan kasaan kasiir kaso min annaasi naaska kumide dad badan iyan kasaanla dad hadii fadan ogaadena laakin dadka qaarkooda badayin makasaayan halaalsoy bal ladi yacrifu dalika shaygaas mutashaabihaadka lanka kasa galiln wahum lculamaau araasiuna fi lcilmi wa culmada oo cilmada kahididaysadeen oo cilmada kahididaysadeen dadkaasa kasa waliley mana shaygaas mutashaabihaadka iyo lay shal saaro faman qof ala qofka itaqaah wa manka kudhoorsado ashubahaati waxyaalaga shubahaadka kudhoorsado ey taxaraza kudhoorsado anha ani shubahaad wataraka kutabaha shubahaadkaasoy mutashaabihaadkaasoy dadsiib halaalan hayne xaaraamnimadi on cadayne saase lanki kudhab kutabo fakad xaqiigida mahanga sabraa huwa mankaasoy may babirweeray ey hasala hasaliyey albara'ata bir ahaanshiye hasali lidiinihi diinima mankaas diinshaye berweeli yani nafsiya yani kuberweeli diinshay mal nuqsaamiyayo lankaasi diinti saacmee malaraw diintisa yani berweeli wa cirdihi fakad istabraa berweeley licirdihi cirdima mankaasoy nasabshe berweeli min adacni fi nasabshe inti lidurufade kuberweeli waay yani saas waaclam ogaaw ana man ataa shaya shay lankiliko yadunu naasu shubatan maleeyaya shay dadka shubon maleeya lanki samey wawa yaclamu anahu halaal usun ini halaal ay ogi falaa xaraja caleyhi min allahi kaas ilahay shay yani dambe korshay mahaan walakin ida khashiya hadii su naftis obsado min dacni nnaasi fihi bisababi dalika kana tarkuhu cinaydin xasanan anagade markaas shaygan yani ini faylen ad ogdo laakin dadkiya walaan walhombo dadkiya kale walaan walhombo lankaman samey taas hadii dadkiiba dhowti ama dacniyaayan layi ini kutaba suna faylasi cilmisha bedbaadsado lilay mana ahe yani saas qaala bacdu merena yustaxabu maylusunahay likuli man irtakaba lang ali lankisamay ma yadcu naasu ila lwaqiicati fiihi dadka maasheey oo yadcu annaasa dadkan kuweraw ila lwaqiicati biyaw fiihi fi man manka lakadhi yani shey hadii oo dadka ki araganba kidhiyaayan oo kale maylusunaayey walisaas oo kale ini nafta ku asturto masalan kaman axdatha fi salaati oo kale kaman axdaa fi salaatihi lan salaadis dadke kahadasi oka o wahuwa muntadirun igaamatahaw ama salaada dhimawshee sugaay laa siyama maca gurbi zamaan zaminkina dhawaay fa yustaxabu lahu maylon sunaayey si dadka adan kadhinamay lankin weysada dawalka fokadana iyo walba lakin er an yaakuda bianfisan shayni gobol marki kubahogda salaadis inka jari lanki kuburti weysadi kalku yani dadki inti ere faden maayo lankin may daari ere fadeen o kadhii fadeen tuhumadaas in anfisan ka gobsadee liley maana misme e adhimawkiya sugaay adhimawki marki hadhawaaday fidhigeeg dhon sin fidhi adhimawki hadhowya daferi kolkun lanki weysin bay dadki kolkun shakiyan maykadhiydhare walba fiiriyogda sanka gobsado faylelileysi dadkaas tuumadasan dhari godoomi reed usoo wehmegeliya anahu raafun raifun kisanuniya soo san yani wehmegeliya sanka gobda reesaasan beheliley mana satran calaa nafsiy naftisaas ture lianlaa yakud annaasu fi dadkay dabaalana daraadiye yani saas wa mayli sheegay anas bin malik radiallahu taala canhu ya kharaja lisalaat ljumcati juma salaadiyan bahi dadka arageen us oo nagdaw hadan jumyahan bahi anas bin malik hadana nagdi yani markaasa fadakala maxalanga gali laa yarawnahu yan aragaan wagaala mare man laa yastaxyi manaha kharaja lisalaati ljumcati dad horta jumadahan bahis fara'a naasa dadka aragi raajiciina minha dadka jumadi hakugodoomeen o aba hakubahen laha tukudi iyo arag korkooya markaasa meeloo gali oo dadkan argaan kudhoomadi laaba e gali manaha may taasun weelahay ma ereyhi man laa yastaci min annaasi laa yastaci min allahi lanki dadkun kaxishoodan ilahay nima kaxishooda mana kalkun anigo hada jumi hanbahi jumadi wala kubehay kalkun hadan anoo masaajidki galailyarne dhuumadi mana anas bin malik khadimu nabiy wad am dhan may taasun weelahay wal eh. yaro hada oonay walbunu ning araga fanayo wal araga hayan kalkun yani shubahaadkaas le wali shube oo shaka dadkiliyaayo dadki shubu kilido dhan kudheersato kudhoorsato lambahani mana bacdu salaf ma erena man carala nafsahu naftis lanki lituhami tuhuman bandiko falaa yalumana ay degaalnay man asaaa bihi dhanna lang ani lankisu maladon humay ay degaalnay usuba tuhuma inis bandike leelohonga wareege jirooyinka yani daska qaarkooda lasusurume kalkun lankimay may sa walan jar oo kale liley kalkun hoob si humaate lang fiiriyo ama lang maleeyo uslay naftis degaalo le usi tuhuma isdikay macnaha ay yani may kala luriyey sayidatu safiya zawji nabiy sala allahu alayhi wasalam yaman koyte rasulka koyti oo ziyaaradaas rasulkana masaajidka itikaafsiyi kanigoli sheekoysadeen kabacd gomti manzulsheen bati rasulka nosogooti marki kolkun baabulmasjid deeri ya rajulaan hamareen markaasa rasulka salaamay sala allahu alayhi wasalam yani waa kay fasalama calaa rasuulillahi lima ra'ayaahu lima ra'ayaahu lama ra'ayaahu marki aragena salaamen kuxisoodeen rasuulkaona yani zawjadiis masurun yo hamiinlay aha ma aragahayaan kolkun rasuulka o gabirta masurun arageen bes kuxisooden isku been yani waa kay marki onayo oo degdegaayan weliba bahen rasuulka meeray sala allahu alayh wasalam tartiibtingan socdaa tartiibtingan socdaa may welay falaysa shayan mahane takrahani eri mana wal isinka adaasan meelo ma jaro inama hiya safiyatu lay aha tangan hadil surun safilay wa markaasa hadalki dhibsadeen dadki asaabta dhibsadeen markaasa meeren subxaan allah ilahi yaad ahirsan wahal nadunu bika ilaa khayra rasuul allah unama kiingmalayan khayra kiingmalayanama markaasa rasuulka meeray sala allahu alayh wasalam isin yani waa kay ha yani anib masan erne yani wa kay ama ma aqul anib lakuma masing lihi hada kan masing erne an takuna tadunani sharan wa ini shar an ing malaya san ising yani ana sing malaya anibtaas masing lihi walakin kad alimtu may ogaade ana shaydan yajri shaydan ini dareersa min ibni adam majra dami wa dhiiga makaana dareershay kalkun shaydan iyo aqwaant yani baadadiis i baadanimadiis iyo yani meelo galbaga galgalaayaan meelo dhiiga dareere kabacda saasu tuhumadaas rasuulka anfiyay sala allahu alayhi wasalam kolka wal al walituhumbe may haboona ini likudhoorsado wal al walituhume ho yani insaanka nisbadiis wal inin haboon silinka nisbay fadi tuhumadaas kudhoorsado wahuwa mutakadun weliba tiyaadagu fi xaq lculamaa dadka culamada imaable jarto tuhum tuhumi walaasdm isku dheereen wa ilan alilankibulakadaydaw falaa yanbagi lahum owlaman e yafcalu ficlan falan yujibu dhanasuy malahon yani waajibiya bimiyo gobadiyo waman wagaca lak haylan alilanki kadiyo kolkan shubahaadka saasan kadhoorsado ay salafusala saasan kadhoorsadayan rasuululahi wali al wali on oma dadka tuumo kadhid ero dadka san ku daaweyi jari kolka shubadaas lakadhoorsado si nasabki diinti lambadbaadi waman wagac lanka dhiyo fi shubahaati shubahaadka dhii makutabne sameeyba wagaca dhii rasuulka sala allahu alayhi wasalam fi lxaraami xaram dhabe ka dhii walaw sadasu dhoorsado yani shubalay ka dhii yala xaram ka dhii lili waman wagac lanka dhiyo fi shubahaati waxyaalada shubahaadka ka dhiyo wagaca waman kaasoy dhiyay fi lxaraami xaram ka dhii waay manaha may balnlajeeda ha ana man aktara min tacaadi shubahaati waxyaalaga shubahaadka isasiyawsho lankibadi saadafa lxaraama xaarama lakulome walhaal huwa usuna laa yashcuru bihin dareemanwa oo dhimiyaalka laablaabka ay shubahaadka kada dareerasooda huwelas ini xaramta kidhiido waan adinigo ayna dhii kortuwa saas oo kale may kale lereylkafasire almacna anahu yactaadu tasaahula fi irtikaabiha shubahaadkii sameeyo she horta fufudhahaysade وayمtarin عalyh kataba barade yoogya barade marka dembriyed وayatajaasar ala ficlin ala ficli shubatin shuba ficil shee kadhiirdide uma yani shubatin hadina shuba kale kadhiiride to hor ku adag to kale ku adag kadhiiride to kale kudhiiride marka dem harama kadhewreed mana shubahaadka onay walan kudhoorsada saas haramada deersiyaas waman wagac lanki dhe fi shubahaati waxyaalada shubahaadka lanki kadhiyo shay xaarangnimadiis nang adayn xalaalis nang adayna shubahaad lanki kadhihi wagaca huwa man kusuge dhiye fi lxaraami harama ka dhiye yani harama ka dhiye wa kalku yani walhunga dadan jidas srileri oo kal asagiratu tujiru lkabirata le dembida sagirad e may dadan jiidase kabiri dadan jiidas haye watujir yani wa kay wahiya kabiradiyan tajuru ila lkufri yan tajuru lkufra yan gaalnimaha jiidas wa nasal llaha salaamata ilahay salaamku yani wa kay suaalan dembi wala hoob walhun beyin shubahaad waha micraas walku dheeradele may walay shubahaadki may dadan jiideen xaarama dadan jiideen raaduuraadki la isticmaalaw jaadki la isticmaalaw isigaarki i tubaakililama ma marka de may dadan deersiyaen xaaramada deersiyaen tanbaho shubahaadki bad wal kudhoolsaduay aani kale xaaramtina kinfudaay marka dem xaaramka dhidi argaas may wale asagiratu tajuru lkabiirata lere dembida sagirada kabiiriha diyas dembida kabiiri ayaana gaalnima dada jiidasa lilay may daliil ngaha qawlihu tacaala ilahay goolshay ilahay meeray wayaktuluuna alambiyaa bigayri xaqin nimankan reer banu israail may dilaayan ambiyada ilaahay dilin xaq laanga dilin inta kakoyti dil kusuge dambigaas win e dalika bima casoa kakoyti mana caasanimada hakabilaawen kot yani waa kay caasanima habilaawen marki dambey deerside ini naba ilaahay la dili mana kolkan dambun dambungadadin jido e yani waa kay tadaraju bilmacaasi macasidi yo sameeyen amayn koronsadeena ilaa katlil ambiyayan korsadeen waay iwa wa qawl nabiy sala lahu alayh wasalam rasuulka golshendalila ini dembe damba jiidaw lacna allahu eri rasuulka asaariga ki hadaaya ilahay lacnadi yasrigu hadaw albaylata ukun hadaw fatugdhacu yadahu saarigi galantis lagooya wayasrigu hadaw alxabla hadag hadaw fatugdhacu yadahu aleri manaa oo hadi walaw sadi kota lacno kadhidi may hadililay ukunto hadi ukun galang walan gooya ukun halintole rubucdiin armadiraso galang gooyi lahay laakin galan gooyow lacnada mayn kadhihaysa lankan kan e hukumsun oo wala yar usahadi ya may deerfiyaan walwinga deerfiyaan kowta lanka usa oo yari saas oo kale meelosay na nacgo qaado miiskoo surmay na nago qaado bilaawe saytunko meeloyaal wal yar bilaawe marka dembi jeeb galansiibo nagade marka dembi yani waa kay walwin ba dhace galantalka gooy isuna red kalkun walaagi humaya hanasi jiideen sadalen margays humaato humaati jiidasutiyo kalkun yani shubudun wala lanku dhoorsadahayo halku dhoorsado lan eri xaaramadad jiidasu waman wagaca lankidhe fi shubahaati shubahaadka dhihi wakaca dhiyay fi lxaraami xaarama ka dhiya wa may li sheegay hishaam sheeko leeraay ye may eray ha kuntu amshi kalfa alcalaa sheeko cala leeraay gadaalsee dareeray sheekh may bua gadaalsee dareeray sheeka kudhoorsaday dhoobi meeliyaali dhoobadada kuhoodsaay kudi dhoorsadaa yari mana sheekh oo meeli maraayo dhoobadi kudi dhoorsadaa iyo lanku habaal maray dhoobadi iyo kadhari lanku habaal mari dhoobadii sheekh kudhoorsadaayo hordalagan kasi lutita gali luti gabadi kudhoorsaday lutiya gali luti bo markooba sheekh luti meelaba gali so dhan dabaal og dabaaldoona gali markaasa reed may sheenayhan dalila er mer sheekh yani hishaam hodha aragaas er man hishaam lahad ya hishaam yani qaala li ra'ayta ya hishaam hishaam hodha aragaas gultu mer nacam ha ka aragaay saasu dhoogod kuda dhoorsaday marki dambe nooban lutiin galin folan gali aragaasay a kadalika almar'u lmuslim wer lanka qofku muslimkeena saasu yatawaaa dunuub dunuubta kuda dhoorsade kot fa ida waqaca hadii fiiha gal haal ha hor an dabaalabeeri mana kolka reed walaa babilaawo kala diiday hoob dambagin yar bilaawd marka dem horo lan dabaalabe mana qofka maragne yani waa kaysi macsi lan sameeya maasi lan sameeya baaduraadi walaalasa isticmaalaw dhaati walika daati walika gadaaya waaye isbaaridi kadaere kolkun isbaaridi dhatiye yani waa kay bada koran gamey lankooba kabsi lankooba dili koobaho bilaaw maha kalkun koin bilaawd wadeelayreed kalkun man walba mang aba welaw lami sedatalsadaay walba oftisme sedi marahay shanga marahay baliimana kalkun humaatada lankasaaso kadhoorsado faylema kooba bilaaw horan sii jiidime mana kalkun waman wagaca yani fi fi shubahaati ureedalish waman wagaca lanki kadhiyo fi shubahaati wacyaalagi shubahaati lanki kadhi wagaca dhiye yani wa kay fi lxaraami xaram ora kadhiya isjiidayn humaatada isdalaas rasuulka yani tusaali lakoy sala allahu alayhi wasalam o walkafahma ka raaci mubtadaga dilaan huwa lankan oo shubud ka dhahdi ey xaaluhu xaalu man wagaca fi shubahaati wa huwa ey xaaluhu xaalu man wagaca fi shubahaat lanka shubahaadka kadhihi xaaladiis ka raaci ka xaali raaci lang yersan ee xaal shaya lamideya raaca may laray aladi huwa xaafid lxayaani xayaanka ilaale raaca e xaal shay lamideyo yarcaa huwa raacaga daajiyaw mawaashiyahu erinshay loodisgeedis daajiyaw xawla alximaa jaanib alximaa sharado gaarasha kada daajiyaw alximaa maylere isku mawdac shay oo langeer e laku reebay oo lankoa oodadi laabad e beertisu beerti gaarashe lankeerinka kadaajiyaw lamiday lankan shubad kadhiwa yooshiku may dhowa oo degdegsana oo dhowa an yartaca iniyoonay daajiyo an yartaca raaci raacagini daajiya dhow almaashiyata maashidi ka daaji fiihi fi lmaxmiyi kilishrdi booska baro yani kilishrdi meel ka daaji wa oo maashidi meelo galo hadaagdo on dhowyi manaa tamthiil oo eed yani wanaagsan dadka walka fahma koran wa wa wajhu hada tamthiil maybwa lanka raacaga e raacyishay ma injiida meey horto yani wa kay raacaga oo jiidaw ini usadaaji hawl alxima kaas ma injiida ini yani beerti kadhi beerti hoobka dhiyon may mudude cigaaba mududew cigaabya mudude macruuf ahan beeralayta kasaayan awlaado oo kale yani waa kay i sheegayan xundigaayan kot laabatkan i beertan baaliadrinkaajaasloodan ma dheeraytomay duurka man wadoolilay mana ek walandige kalkan usugi meelilay kadaajiya meel dheer man wed fadaa daajiyogda kalkan hoob yani boodka babertoogeeka laka arag maha usun anaanilahangaade walka shabdhawe mana beeralayta saaso wal inka yaro manaa lakasoobiyaw di kale waaba neefka baba dhibaatalinjeysade neefka kolkuma unugi layla anaanado saasa fayle anaani lankaade walka shabdhawe unugi wal anaanade saasa lawele kolkan lankan oo shubud oo gaarisha shubud sameeyawna xaarama ka dhiye hooba xaaram ka dhiyo nabay mudehdawti ciqaab aakhiri mududawreed mana fakadalika almuktir lanka basadawna kadalika min ashubahaati shubud basadaw yanjaru ma injida maysi shubula in wadaw wadaw hadi sigaar waahan jaad waya tubaakilay waa hadisi inlay ilaa ficli xaraam an wedime marka demba xaram hoobsuubi may mudude fayastaxiq lcigaaba bisababi dalik cigaaba mudude sida onagun laga cigaaba o kale rasuulka sala lahu alay salam taasa ninka tusaale ninka misal gaal hooyaay xarfu tambiih yel ere maylila kooyay wala jumlada oo jumladun alaata gadaalka kooyi doon marki arinti eedan wiinto oo kale lanka buraaragla fada ya alaalala kooya halaa hooyaay litambihi an sugnaati ataa biha utiya biha ishaaratan ila ana maa bacdaha amrun yanbagi tanbihu lah wali gadaalshay alaata gadaalko ay doono ini lan buraareg haboon saas dartihe alaa tanabahu waclamu lamare tanabahu buraarega waclamu wal dheegahun durmeedku kaa alaa hoyaay wa ina likuli malikin boqor kasta may lehe eray rasuulka sala allahu alay slam min muluki lcarab carabto boqoryaalsha kumid e may lehe ximan shiradiya lay mali kastaba meelo shiraday lankala firisiya langiliyaane heelaka langiliyaane usle inshiran iya lay wa wahay alaa hooyaay wainama waina xima allahi tacaala ilahay yani waa kay shiridisna maxaarimuhu maxaarimllahi ilahay waxyaali xarimiyo ilahay wali shirin maybua wali saxarimiyo lang ali lanki shiridaas garo shay oo macsiye samey maha fakad istaxaqa alcuqubata igaaba mudude waman garabahun lankin dhawaado xaaramtaasan dhawaado shubaad meelo kadiyon yunshiku mayn dhawya an yagac fi xaaramtinikadi keed fayan bagay lilcaaqili lanka aaqilka man haboona an yatabacada ini kafogaado an an lmuxaramaati waxyaala laxrimi kafogaado kula tabacud fogaasho kulisho ini kafogaado waan yajcala baynaho bayn alrajuli bayn alcaaqili wa baynaha bayn almaxaarimi wel xaajizan teed awfan min alwuquci wa niyowsa igolakoobsada fiya fi lxaraami wa oo fataxilu culqubatu caleyh korshay igaaba kadegdireed alaa hoyaay waina fi ljasadi may li sheegay junayd lbagdad yani nafa yani waa kay may kagoolay leeray annahu dakala gali junayd makaratan yo fi laylatin laylo oonayo shaatiyatin hagaaye e dhubobon e ya gabalko makaare e ya galiya leri mana macishayna jartay lijartay e gabal daashaan e saas oo kale waha may lijartay lere yani wa kay ha dameertoni yan mila kiirnaay faakrajaha min almakarati ya kubiya leri mana dameertiya makaarada kubi wagaala meray makaratun tan makaaro weri wa ximaaratun matana damerayto wa laylatun mabaaratun layladana layla goboog e wa nafsun amaaratun naf oonay amaare aho walhunda baraasona dadaka jar saari mana kalkan shubud yani isku dheeray shubud gabalkaas galne daraadiya saasan ley mana may kale li sheegay sheekhu shibli sheekhu radi allahu taala canhu dakala maratan markoo may galay kharaabatan mil kharaab aya gali gabalkii kharaabta damerayto ka aragi markaasa kayli biaclaa sautika gayl alxigoone haydera yani ilaq heleela ni an haydera faini an akaafu may koobsadey an yanhala shayaan shaydaan biya irido koobsadasali e yusrica ilahi ay degdeg yani waa kaysasali kolka ximad yani waa kay reed maxaarimta ilahay lakudhoorido si oo baaliya lankadhohan lakudheerdo alaa hoyaay wa ina fi ljasadi jasadka fiica may kasugnaatay mulgatan cadko yaro hilibe ay qidcata laxmin sagiiratan e eh, bikadri ma yumlaq walaa halsooka lagoosdo oka iya jirka kasugnaadeen ari rasuulka sala allahu alayhi wasalam idaa saluxat hiya mudgadiyeeda hadii soobato mudgada oo qalba kajar jasadka kajarta hadii soobad may kasoo badaas imaana kasoo badaas cilmi kasoo badaas cirfaan i dhaaci kasoo badaas hadii taas suubatoba salax aljasadu jasadka suubade kulo kulo jasadi jasadka kuli shay suubade wa oo macnaha taasa asalan ew yani waa kay taasa jasadka iya asalan ew bilikhlaasi ida salaa jasad jasadki kul kul jasad soo bade bilklaasi fi lacmaali acmaaliya ilahay inhali lilmaliki dayaani alihi malighay dayaanka hay allahaasa yani amaladan soob soobsada ikhlaasa soobiya amal shay a hadii jasad shayba faylay waida fasadad hiya mudgadiyeed hadii fasaadoon mudgad may kafasaadaas biljuxuudi nicmidi ilahay la xaqiro walkufraani nicmidi ilahay la gariyo kafasaadaas fasada ljasad jasadki fasaade kul kul jasad jasadkina humaaday fasaade bilfujuri walcisyaani ka humaaday a alaa ho ra-iisaljasad yelere mudgadyede alaa ho yaay wahiya mudgadyede alqalbu qalbua alb maxal lcaqli almumayiz bayna allaari wanafa lere caqliga boos yeya galba lere oo nafciga i lurki naahilka shal saaca maahay saas oo kale hadii sarifa me ororey laa yastaqimu imaanu cabdin odoon iman shay matoosanaada ari rasuulka sala allahu alay slam xataa yastaqima qalbuhu qalbulcabdi odoonka galbisha inti kutoosanaada wa macnaa istiqaamatuhu galbaga toosnaantis mayb wa kownuhu galbaga niha mumtalian kibuhaad min maxabat illahi libo wa min maxabati daacat illahi libo wa min karaahiyati macsiyatihi macsiyat illahi alla macsiyadiiska hadawsha galbaga ini libusam mayli sheegayhin wakiila maylere ina luqmana luqman lxakiim yani odoonki saalaag ahay nagu inaba meelka doode kana cabdan odoon habashiyan ay ahay luqman lxakiim odoon oo habashi ay ahay fa dufica fa dafaca ilayhi sayidhu shatan maindhiiballankosidka eye yani luqmaan lay eh. a ana luqmaana lal ad luqmaanlxakima luqmaanko kalahamoysin luqmaan kana cabdan odong yahad cabdigaaso xabashiyan eh fadafaca sayidhu sidka ileh ilaa luqmaan mayn dhiibay shaatan riidohan dhiibi waqaala lahu mayr irbaxa riidan goori sidkiya saas le odonkii oo luqmaan aliley waatinii biadyabi malgatayni lama hubnaad tan oo inka dhiib badan oo minha min ashaati inshangaladi lamad hubnaad riidan inka fayl inshangaladi faataahu bilqalbi walisaniya sheeni luqmaan riidyaha carabsha goy galbisha wadnadan habi lamadia sheeni hanganka fayle wari maanaa riidan tan eh riidan lamadan wal fayleeri markaasa haddana bacda ayaamin siidki man dhiibay riidoon dhiibi riido kel mayra riidan tan eh goori waatini inshaan biakbasi malgatayni lamahubnaad oo riidan kumid eh ha nkahumaan badan inshaan ari maanaa haddana luqmaanki riidyaha goori haddana galbigi lisaanki lesheeni shalay haninka faylaayang ahay hadan hankan han wa mana hadan yooglasheen markaasa siidkii warsaday lugmaanga warsadi an dalika warsadi maerey adahoodhay shalay na hanka fayl insheen lamada la insheent hang riidan unkahung insheen ayar hadan hang la insheentay may kawada teer faqaala lugmaano maerey huma adyabu shayin lamadan carabkan i lisaanka adyabu shayin shay hanka dhiib badan idaa daabaa hadii dhiib nagdam hadii carabkana fayl lahaado qalbagana fayl lahaado yo addunyada kafayl waakbadu shayin ida kabuta hadii carabka nahumaado galbaga nahumaadon shay hanin kumaanbadan yo lewer manaha kalka lamadaas yani wa kay masalan reer lisaanki adaka jar yani wa kay culamadu may ka sheegena oo salaaxulal galbag walay kasoo badaa may weley wafka may lakufiriyey lamadaasa lakufiriya leri manaha lisaan lfata shaacirti ibn dureedaray lisaan nisfun wa nisfun fuaaduhu falam yabqa ilaa suurat laxmi wadami lamadaas ay lanka kakoobany mana lisaanulfataa niskooshay nisfung lanka lisaanshay niskooshay wa nisfungna fuaadu niska kalena dalbishay ma yaheri kolkon falam yabqa ilaa suurat dami walaxmi hilib iyonaya yani waa kay dhiig iskajar laheri inta kale mana lamadaasa muhiimka i yani may saas oo kale may lere almar biasgareyhina walere almar biasgareyhi qofka lamadiis yar yar waay qofka oo dhanba lamada yar yaro unta kale hilibi iska jarlay lamada yaryar mey carabkan hadalka ofka hadal ale hadal shay la fiirsade iyo qalbi shay fikir shay lamadaas bes intaasu mana almaru biasarih lisaanfata nisfun wa nisfun fuaadhutekakoes lamada yaryare ofka kasaabsini kolkan qalbigi hadi roogneha qalbigaasoy hadii suubado jasadkaon suubade rasulka sala allahu alay wasalam hadii qalbiga fasaado oo macsi humaato kafasaadoon jasadka dhon fasaade raisraisljasad jasadkan tan hukumaas qalbigaas manaa dalban may kasoobade eh, may nakaalaw culamaa lislaam may ka sheegena sagaal walhaas ini galban kasoo bado wadakara alculamaa ana salaaxa alqalbi fi tiscati ashyaa axaduhaa maybo galbo wali kasoo bado qira'at lqur'aani bitadabur qur'aanka ini la akriyo fiirfiiriyo laka akriwa macnaa sheekowta fahamta teed sii fiiri tan lamaad manaha galbo kasoo bado maybua khalaa lbatni oloolad ini khaalal kweel bitaklil lakli amo kuli yaraayo taasa galba kasoo bado kor san sedaamaybo qiyaamulail bilcibaada haminka salaatulail lahanqum wardi iyon cibaado lahanaka haminki galbaga kasoo badaalilay tan afaraad afaraadmaybo talarucu cinda saxar idaabo sabdisnia ilah inta la rucdo ilahu intaas yani inta nicme ay siiday anina shukriga eed an gaabanya cibaadadii sidilan fadaay mangududahayo ero talaru waktigaas atalarucu cinda saxr idaabo kagdeeda talaruc san shanaad maybo aha oo galbo kasoo badaaw mujaalasatu saalixiin dadki rasuulka lafadheedo eray amaani yani jaliisu saalax eri saalixiintaasy lafadheedo dadka fusuuban lafadheedo may weelay kheeray kin sheegayo kheeray kufaa'idoysadaas qalbigaa nadiif weelaayana qalbiga saafayaaya yani saadisuha tanlihaad may bu ahaa qalbiga nin soofa yelere maana qalbiga saafa kuweelaaya tanlihaad may bu ahaa astamtu cama laa ya yucni ini laku aamusu galba wali ka nadiif nagdaw salaax nagdaw may kumid ahaa wali dankinka jarna dan addunya dan aakhrin ka jarna ini ku aamus oo toro bad ina hadalka yaraato wali dantena wala kal kuamus yana galba kasoo badhelil dantadoba hadoo galba kasoo badaomay bu aha alcuzlatu can ahli ljahli dadka ahluljahalaga ini lakafogaadwa dadka ahluljahalaga oo baali ho bad seetob walay lahamadaayo walay lahaqiraayo dhibaato lanjesada langla hilibshay laamaw ini ku dheera tu mana hooba kher insheegas insheeg laakin sada ku dheera tansiyedad may bu aha tarku fi nnaasi tansiyedad oo galba kasoo badaomay bu ah dabaalasho oo dadka dhatiyo la dabaaladaw inina kutab dadka muslimiinta la badbaadiyo carabkan deernay lafadela dabaalan tan sagaalad oo galba kasubadaw may bua aklul xalaali xalaal amawshew waana taasanka muhimsan galba kasubadiis wahuwa ra'suha taasanka muhimsan alilay mana may wali fa inaho ina alxalaala xalaalka amawshay yunawir lqalba qalbiga nuuriye wayuslixu wanaajiye wa ahe jawaarixdina reed yani ihoojiyaas reed yani mafasidin reebtoomas salahagana badade waaklul xalaali xalaal laam yani wa kaysaas waaklul xaraami xaaran la aamon washubahaati la aamon yusdi yani wa kay akligaasoy may miririyey algalba maririyey wayadlimu mogdeeyey wayagsihi anjejiye waayo manaa wakasira maylere yukaafu maylon obsadey cala akili lxaraami washubha xaaramta kan aamaw i shubada kan aamaw maylon obsadey anlaa yuqbala lahu camal camal dhon laning aqbal walaa yurfacu lahu ducaa duaanadi nin korweel liqawlihi tacaala ilahay mer inama yataqabal llahu ilahay may ku aqbale min almutaqiina iya ku aqbale dadku mutaqiinta ilahay duadi aqbale waakilu lxaraami walmustarsili fi shubahaatina lanka xaaramta ama shuhud kadarsan laysa bimutaqin maana lalilaaqi a mutaqin me kolku mal aqbala ured yani saas wa abu darin algifari radi allahu tacaala canhu meray tamaam taqwa taqwada may taamka nagadaase an yattaqi llaha alcabdo odoonka in ilahay shay kaobsado bitarki bacli lxalaali xalaal baclisha soo fiiriya kutaboosha kakaobsado makafata an yakuna huwa bacdigaas halaale inihaad kaobsashadi xaraaman wa abubakar sidiq radi allahu tacaala canhu may ba oka yani wa kay ha la sheegay ini odoonko usilahaada jari iyo wan insheeni wantiya dhami markaasa hordhaan walba insheeno odoonkas insheena war sida jari inta kusheente jari geeka maaberneha wantibool insheeni abubakar isku dhamilay markaasa odoonki inkooy mer abubakar yani waah kuntu haadi ida ji'tuka bishayin tasaluni canhu er hadii an walkinsheena warsada jarti walam tas'alni can hada laban warsan geeka mi warsane sade weri mama geeka isku dhanti lamaab i warsane markaasa abubakar meeray lahu lilcabdi ngaray wama kaliyatuhu oo arantis meetu wanto wama kaliyatu laban labankan xaaladiis iyon xaaladiis mayhad markaasa odoonki meeray qoomko hada kahor iya yani wa kay tufi ari qoomka adu koran tufi jahi ragal jahiliyati an tufi jahilnima tufadiya ya adu kor dadka an tufi ari lanki anan tufiya kolku anfaisadi markaasa shaygan isiya meelo kalena ma erjarahin kaahinnima an samey dadka adu kor jahiliya kaahinnima an samey kaahinnimadi yakilibanen wala isiyan reed hata iaragena kolkun walaanga isiyan marki taas dheegayiba abubakar sidiq eeda xaranti shubaadkan kudhoorsadayana isla markiya naftis may dhibay ini ismandiisi isla markiya isfardaar ismandiisi wali oo ololadiis jari oo dong intiya kubiyaa ismandiisi wali aanidis dhami markaasa ma eri allahuma hada maqdarati ilahu an awooday tan wari walaang haramtan lankan hasheeni isi aninan kuwargamne dhami waa ku awooday tan waasmandiisi ari macnaha fama baqiya wali oo hordhaan gudubay fil curuubi hidgooka baagahadi fa anta xabistahu ilahu adi xabistay ari wali hidis gale an maabikoraanasay kalkun saasaan dhoorsadahay shududinka dhoorsada jiran faqiila lahu maylingara yani wa kay saas wa yani wa kay saas akulu dalika fi sharbatin faqaala yani wa kay kaas kuli shay walaan ad habidi dhong maayo walaagee dhanti leyasalr ahay markaasna wallahi low lam takruj hadii hanbaafan oo walaan ad dhami hadii aanada hanbaafan ila binafsi naftay ana dhimad masikalanka baafan la akrajtuha nafta dhong habifadiyari mana mi baagaadafan xaaramta xaaramlay ololada kabaagaad may yan may waali rasuulka may kudheegeeray sala allahu alayhi wasalam yaqulu rasuulka goolaa dheg kulu laxmin hilib kasta oo nabata dhaladay min suxtin xaaramaysha ku dhaladi fa naaru awlaa bihi bilaxmi hilibkaas naara owlan ee naara amas sa rasuulka dheegeeray sala allahu alay salam reed fa khashiitu may koobsaday an yambata ini dhalado shay un min jasadi min hadi jurcati kabashadan tane ini jasadka dhabo koobsadiyar mana saasa salafu saalax andadaali jarang mana yani wa kay saasa andadaali jarang وقال لغلام وفي رواية انه قال لغلام مر هل عندك شيء فقال مر نعم قطعة لحم فقال له اشوها وهاتيها معناه فلما اكلها قال له الغلام مر ما لك ما سألت عنها روايتها ثلاثون يا جل مرك دمس من ديسي يا بلاي يا يعني فالنار اولى به كل لحم nashaa yani dhaladay min suxtin xaramku dhalay fanaaloraabihi wasuxtu maylaray huwa alxaraamu xaram waayo manaa o umaa kabuta walihumaadi min almakaasibi waxyaala la kasbada oo hun oo kale waay kalku rees xaaramta saas ini lanka dhoorsad waay may walay xaaramtaas lanka isticmaalaaw yani waa kay masalan galbishay ma nadiif nagdaa lilay mana galbagaas nadiifka nagfa ini xaaramtaasoy lanka dhoorsado masalan ahe xadiidka may bu ahaa xadiid yani rawaa may wure xadeedka xadiiska may ba kufaaidoysadaane culimada may ka ijmaaceena faa'ido badan ini xadiiskan ley lang ala lanki xadiiskan fiir fiiriyon may hele ini xadiiska koobay culum oo shareecada kasaabsan badankoobi may wali xadiiska may koobahaye horta xalaal falowsha dada ku kuburaarijiyahay xalaal hal sameeyoy dada ley xaaram kudhoorishadiana dada ku shubul ku kudhoorsadoona dada ku kuburaarijiyahay diinta lan dadaalo diinta walanka sheegnayna dada kubraarjiyaay nasabka walanka sheegnay lan dadaalo la ilaaliy nasabkana dada kubraarjiyaay umur oonayo suu dhanna ama shay xarame ka dhiyowshe dad han jiidayan dad an waajib yaayangna dada kureebahay galbag ini lawiinayaayo wal xaarame lakudhoorahna dada kubraarjiya hadiidka wal al wali galbagaas kusuu budu fadi ini lakadadaal rooro lakadadaalona hadiidka dada kubraarjiyaay wa gayru dalika wa tawaama yuray hadiidka albukaariy o wuli fi kitaab iman muslim warawa muslim muslim sun fi lba ya ku yiri raximahum llahu taala alxadid saabic xadiidki todobaad an abi ruqiyata abi ruqiya may ba lakuriyey lanki leerahay kunyadiis tamim bin ousin tamim bin osn leerahay adariy reer daari lagnisbay radi allahu taala anhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qaala nabiy naw may kagolay addiin diinka annasixatu nasix waay gulnaa un meernay liman ay nasixingata ya rasuul allah ilahi rasuulkiisio qaala nabiy naw may kagolay lilah ilahi nasixingata walikitaabi kitaabilah ilah kitaabshena seengata walirasuuli rasuulilah ila rasuulshena seengata waliaimati lmuslimiina muslimiinta imaamyaalkoodana seengata wacaamati caamati lmuslimiin muslimiinta dadweynashoona seengata sawaamayureadeedka muslim wri an abi ruqiyata abi ruqiy mayl kuriyay tamim bin ousin leray addaariyi reer daari linisbay radi allahu taala canhu kunya biabi ruqiyata lai abi ruqiy gibirtoosa dhali ruqiy leray lanka dari liannahu lam yuulad lahu gayruha gibir dhalay taasa lanka dari ana yani addaariyu reer daari nisbay nisbatn ilaa jadihi addaar binuhani ooshelantidi ahe saxaabigan abi ruqiya laleeya oo tamim bin os laleey islami radialahu taala canhu sanadki sagaalad min alhijra hijrada sagaal roogdo rasuulka gerisbasanada kudhimanti islaami wa kana min min mashaahid saxaaba ahay asxaabta mashhuuriyaalkooda afaalilood iya kumid hay rasuulka macaysha la duuli wa kana saaxiba diiningnahay hordhaangna diinga kasa jari وaقyaamin وaqiraatin ahay lantinga saaxib eh o قyaam le o qira'a le qur'aanka may kakhatma jaray fi rakcatinga kakhatma jaray hal rakac ye qur'aanka dhon ka dhamayay warubama may diyaarselere yuradid aayat alwaxida allaila kulahu ila sabax waa kanti kubarya hal aayadood ekanagnago marka dhiyaaseler mana may shiraysaday lere xuludo oo iska joogde ya kundina ya ka shiraysada yamiinka salaatulil guma jaryeler mana oo waan salaadananka baha jari yani markiisu madine galay ye yani waa kay masalan ba anahu lama kadima madinata madine marki gali yastaxiba macahu ganadilu waxabaa'ilu wazaytan intaasa lasaaxibi madinateedi markaasa ganfanusyaali iyo hadagyaali iyo gaas ye dhaadi markaasa raari bisawaari masjid masaaidka tirisheeka raariy waugidad wal huri fanusina wal huri rasuulka sala allahu alayhi wasalam erayleeray nawarta masjidana nawar allahu calayka fi dunya walaakira masaaidkaaduna nooridi alla ka nooriya adunya aakir ba alla ka nooriya ama walahi law kana li ibnatun hadii gebr ana dala fadiya rasulka sala allahu alay salam laankaxtuka haki dala fadiyari mana landilala faqala rajulu mer ya rasuul allah ana uzawiju rasuul allah ani gabar siya ibnati siyari mana fazawajahu iyaha lishay wa min manaaqibihi may kumid aha manaaqibtiis tamim os tamim bin os tamim daren mucalimiinta kasa tamim bin ousin manaaibtis radi alahu taala anhu may kumid ah ana nabiya sala lahu alayh wasalam xadata canhu cala lmimbari kisat aljasasati lang ahludiin e odhaan diinta tawreediya kasa jari kasun jasaasidaas an kasheekoy markaasa rasuulkana yani waa kay aholiyaabaya lari mana tami adis jasaasada ahadisa dheer iyo meelolakolaay tamimu daari lang cajiib lehay mayl ada hadiska ning weriyahay marki dembu wanta kala tamimun guuri inka dambes yani min almadina kaguri ila shami bacda maktalati cثman way radi lahu taala anhu cثman marki la dili bacdi shee kaguri madina kaguri baytulmaqdis saasuni meela ka dhimadi sanadki afarton hijirad marki roogdi bibayti jibril lakadugiya ler yani wa kay saas wa wala yani wa kay axaadis fara badanna weriyayna axaadiski saas man badana tumon iyonayaw siyeed oo kaliya sheegay xadisa usuri imam lbukhari riwaaye yani wa walaysa lah fi saxih buhari riwaaya wala fi muslim ila hada alxadis aladi dakarahu musanif xadiiskan kan elay weriyaayan oo bukaari ka weriyaayan tamiimka aabisasaasun badmayne ana anabiya sala allahu alayhi wasalam qaala anabiyo naomay ka goolay addiinu ay diin lislaami islaamka diintiis annasixatu nasix waay kalima jaamice macna farbadana koobase waan hadal goobno waan ey ana diin in addiinu diinka marka le mucdamu diin alali yalangadar mucdamu diin diinka mucdam shay aktar shay annaصiatu naصi waay sari rasulka sala lahu alayه wasalam dinka mucdam shay agsarja may kakoobanya nasixi kakoobanya hadal kooban oo jawaamiculkalim ew rasuulka ka hadli hadal koobano macno dheer ka fadhiyo asxaabta saamiciinta e ma ernay may ernay layina ulnaa una ma ernay liman hiya yani diinta liman ay nasixan ati ya rasuul allahi diinta ay nasixan ato qaala nabiyuna ho may kagolay sala lahu alay slam lilahi ilahiy nasixan ati diintan diinta may nasixan ata ilahay oo may ilahay nasicin kataa ini ilahay la rumaayo shirkana lakuanfi daacadana ilahay lan halis daacad ilahayna lan qum macsidana lakufogaad lang ali lanka ilahay hariri la hariri lanka ilahay loolaytum laloolaytum taasa nasicin katua ahe ahe taasa nasicin katua oo may kala nasix lilahi nasixin ata taas walikitaabi kitaabilahi ilahay kitaabka iya nasixin ata kitaabka qur-aanka iya nasixin diintan wa oo kitaabka may nasixin kartaa diinta may dad faraase ini kitaabka la rumaayo wali dhatis kasugnaadina laka camal fal kitaabka ilaahay lawiinay la karaamay yani waa kay luto marki musxafka meeliya lutolanka teegni yani waa kay saas oo kale wa hadii murtafic magahayn lutolanka teegni la weelo meel korte la saar kitaabka ilahay meel oo yani la qiimayo la saar yani langumo marki ona laakin dhiiba oo kale adan surunta kitaabka ilaahay dhongato carfiid intaasana sixinka kitaabka ilaahay wa ahe xukya may la sheegay can bacdihim culamada qaarkood anahu ra-aa waraqatan wargado fi lardi yaa lo argi faakadahaa wargadiya qaadi fawajada fiha albasmala qaadiya may kahelay basmala nikiyaadi washayan min alqur'aani wargadiyo eedahati dhulka oo bismila nikiyaalo heersa kiyaal yah qaadi dhongodi dhiib weeli carfi yani saasa yani waa kay weelele kolkun reesaaso waahi yani may aragay leeraha rabi sheefi tilka layla aragi rabigu soo kagolaw yani kama dayabtasmi magaagaysidi fi dunya dhiiban kuweli laudayibana smaka magaaga dhiib kuweli fi dunya walaakhira lari mana fasaara bacda dalika min alawliyaai nagabilan kusuga kon ilahay digrisay korron gaado la giimayolan bahanyi mana anun hadi waraagayaal warkadyaala carabi kiyaalan oo kal badana maylay kiyaale isin oo badana walay kiyaale isin acdame misguraan haadoy misbismila oo lawiney haadoy kalkun la gorweelo la giimayo lan bahanyi waliba quraan iyo basmali walkiyaalan lari ilahay kitaabsilagima lbahay dulka iyaalka halaayan kitaabta halaayan laku ilaaliyo melo lakagema laku ilaaliyo lbahay walikitaabi kitaab ilahi yanasingata walirasuulihi rasuulilahi ala rasulsha yanasingata wa diinta may nasingata rasuulilahi oo diinta may dad faraase ha ini yani rasuulka la rumaayo sala allahu alayه wasalam wal al wali rasuulka lakoyna la rumaayo daacada rasuulka lalaazim wali dad amaraw la amarta la fartoonad wali rasuulka dadkureebin lakureebtoonad sunadiisna la noolay rasuulka sala allahu alay wasalam dabeecadii rasuulka lakin sheegay ada yani ka dabeec weeldato aadaabti rasuulka aadaabka weeldhato ahlubeedki rasuulka qaraabadiis dhaabtirsadaayan lijeelad asxaabtis lijeelad taasa nasiixin kata waliaimati lmuslimiina muslimiinta imaamiyaalkood iya nasiixin ata diintan may nasiixin ata aimat lmuslimiin iya naseexyaase umuurta dadka tawaliyaalanajeed ini xagga lanka kaalmayolo fade aimat lmuslimiin xagga faro lan baahanyi wal al waliyo kagesan lan cadeey suubo lanka dadaal ilaah yani allahuma aslix aimatana wawlaata umurina lero ilaah imaamyaalkana suube umuurtan hanta waliaan ilaah suubi lero landoa zekadana landhiiba sida mustaxiqiintan siyaan oobyo jeebshangaladana mustaxiqiin siyaan landhiib wal al wali dad farangna la fartoonad waliba macsin hayn masi hadid farang mal fartoonadaayo markaasoy mal rahaayo aho taasa yoona wali aimati lmuslimiina musugahay wa caamatihim caamati lmuslimiina muslimiinta dadweynahood ya nasixin ata diintantang oo muslimiinta may nasiixin ka aha oo caamat lmuslimiin may lere man lam yakun amiira walaa caaliman lan ali lang kiba amiir nang hayn caalim nang hayne caama lere mana yani saaso kalkun lang naseexayoon may nagdaas ahe walaa caama lang erina yani wa kay saas likawnihim tabacan liaimatihim aimada rahaayan lastiklaala lastiklaala lahom madax binaawma dada rahaayan oo kalkun nasiixidi o may lalijeede dadka caamaga e dinti may dad faraas dadka caamaga e eh. ini oo lahanuuniyo wal al wali dinti on suubadaw addunyadii on suubadaw lakahanuuniyo lankaalmay wal al wali dadka muhiimsho e lanka kaalmay cawradii oo la askiro cawradii o lanfafeedne manaafic lahanjiido dhibka lakureeb walow gurunto diraasoba lakudhik dhibka lakureeb la tacliimo wali kujaahil min amri diinihim laka tacliim lakureeb yani wa kay maalsho lakureebtoom nasabshona lakureebto macruufna la faro munkarkana lakureebo lalijeelad wali naftatida lijeelo oo kheer ayona lijeelad wali naftatida lakahadaas oo makruhaad ayona lakahad taasana sicinkatua wakad warada fi lxadiis may ororey yani ina axaba cibaad illahi ilahay adoomi shayhaan lankajeelan badinyi maybo ilalahi lankajeelan badinyi ansaxuhum licibaadihi ilahay adoomi shayhaan na wa bacdu taabiciin ma eri jireen khayr nnaasi ansaxhum lahum dadka han nkar badan dadka han naseexeyayan washaru nnaasi dadka han nshar badan akashuhum lahum dadka han khiyaanayan sari jiran manaha ahay yani wa kay saaso naseexada yani marki ofka naseexyaason maylan bahanya caamag oo kale olan sheegaas si rifka e tartiib eh si yani indhawaada lankankan eh walaadin sheegaa si yongaad aqrab lilgobol wa oo maylan bahanya si naxriis e gofka walanga may wale salaf usaalaa may haadi jireen hadii oona yaw aragaano nasixata axadin hadii o doonan ida araadu nasixata axadin axad hadii nasixadiis doonan wacaduhu siran gabala wedaayan gabal goone jeysdaayan walaalo walkalena kin kubahano male kistanga diintanga nin dhehayt tanga winaaga tang magaado tosaasanka sheega jiranga lei mana imamna shaafic radialahu taala anhu maerey man wacada akaahu walaa shaylanki siranka wacdi fakad nasaxahu un naseexay wazanahu ana gorxi wa waman wacadahu lanki walalshay calaaniyatan foolka foolka wacdiyol fakad fallaxahu faleexay washanahu eeboyalilay mana mayl fadaysa tartiiba nasiixada karsana ibn cabaas mayl warsaday radi allahu taala canhu an amri suldaani bilmacruuf wanahy can ilmunkar amiirka marki oo macruufna lafaraw munkarka reebo sadew markaasa mayra in kunta faacilan walaa budda fi ma baynaka wa baynahu hoob amiirka walan sheegas macruufin sheegas oo munkarka reebta fadaas adi uslay haada yani dadka dadka akil ogaanay dekalankaasay wala suubiya anata wal wacdiya ilerne adi uslay goonaha ankasheeg sirtaasa lambahanyi mana waana may kala lambahanya may la sheegay rajulko iyo wacdiyay ma'muun lan leraw imaamku lankumada haaye ma'muun lera iyo rajulka wacdi radialahu taala ka adkaay reed ma'muunka korka wacdada iyad korseen ka adkaay markaasa ma'muun may kagoolay ana rajulan iyo wacda lma'muunu ma'muun ma'muun lanko lera rajulka wacdi waana wacdadana ka adkaay rajulki ma law limamumayn eray khayrun minka lang adakoo khayr badan ya wacada wacdiyey man ya wacdiye huwa manki sharun mini anoo shar badan eri mana ad hadii wacdiya hayte khayra lataan laakin lanku adakoo khayr badan ya ka hor may wacdiye eray lang ana oo shar badan anina sharain tilmaama hayte lang anoo shar badan wacdiye eri mana mayu faina musa wa harun cala nabiyina wa calayhima afdal salaatu wasalaam aliyel marki ilaahay muusiyo nayo harun hadiri ya ilahay may ngaray fircoon may fircoon alahandiri ya ilahay may ngaray faqula laho bawlan layinan al ngari bool layin en dheh harun lanku shar yani lanka leeraayo fircoon leeraw lanku shar badan adduunka mamar ilahnima sheegin ay lan diri nabilahi musa marki lan diraay may leeri hadalka adkaay malarne faqula lahu lifircoon bawlan layinan ilahay kalku fircoonki oo fircoon e bawlan layinan langara irfiga bi irfiga urfu urfuga biyale indhimriya saasa lanka naasaxge nafta tiyidis ini yani wa kay duna almansus horta naasaxga naftis horta ina seexayoy yani kolkan kofkaasoynis ina seexay fadisi tartiibanka na seexayo lilay mana oo may la sheegay xasan iyo xuseen radia allahu canhuma xasan iyo xuseen ya odayga oo weysaysadaw weyse baadile weysaysadaw ya dhaabilangaler inseeden markaasa koosho ma lil aakhari mayngarin tacaala koy xasan i xusein aleh narsud hada shaika odayga nga hanuuniyaan koyar mana waysadaan sheegana koy waysada halaayanka faqaala axaduhuma meray ya shaiku sheeko inaa nuriidu unamay fadaane an natawalaa bayna yadayka ari hortaa kuwaysaysama fadaane hataa tandura ilayna nafir nafiriyaasar mana hortaa kuwaysaysadaan naseexadii firi si og naseexaya oo wataclama ad ogaas usige wala barla fadahay man yuxsinu min alwudua waman laa yuxsin wa lai mana lanki wayse na suubiya ani lankan weysaysadaan hortaaka weysaysadaan lanki waysi suubiya nin firiw lamadan lanki waysu firiyo bes lamadii weysaysadeen sidiya wele marki waysidi kufaarog nagdeen lamadii be waysidi sal sudoolen waysadeenda usiya wala baraayma marki waysidi kufaar nagdeen gaala meeray ana wallahi aladi laa uxsin lwudua eri mana isin waysada suubiyaasana ani waysada halaayo eri mana sidiya wala kabari nasiixadu firi so wanaagsan ito masalan wa markaasa ma ama antuma isin fakulu waaidin minkuma yuxsin wuluahu isin waysada isku mid laybua waysada suubihaysan laakin ani halaayo yeeri mana waa kay kalkun si tartiibta si of walanki sheeg yalan baany waan kogaade mana hoob inaagas tartiibiya walansi laakin hoob kowta dhamaanto jaahil ata anta welase anta welasadeert tis way kalkun lismawlelisatabanamal kogaado kalkun nasiicad may faylaha si wanaagsan oo tartiiba langna seexay dadka langna seexay mana sawa may weriyay xadiiskan kan e alfaadis horta galil laakin faaiide fara badan iya lay may welay mayli sheegay axkaam lislaam daakilatn taxta alxadiis bal taxta kuli kalimatin minhu ya dhah galaas kalima kasta oo sadid kalin isku kooban yib islaamka dhong mella galaas may wali wali kitaabi hobler kitaab mustamilun cala diini kulii bay shamliye yani aslan wa farcan wa camalan waictigaadan kitaabka la dhah galaya kalku diinka dhomba manaha islaamka axkaamtis dhomba xadiidka hoosis waansaa gaabanga hoosis galaanal hawaamaywre xadiidka muslim muslim ya were yani wa kay saas wa an ibni cumar radi allahu canhuma cabdillaahi bn cumar alahu alam